gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye u doono soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale kula wacan habeen wanaagsan caawa xad isniin ayaa soo gelaysa waa shanta bisha februaayo sanadku waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena diiraddan ku saari doono waxaa ka mid ah xaaladda magaalada garowe oo ay ka jirto xiise salka ku haysa diiwaangelinta doorashada qofkii codka ah ee qorshuu yahay in ay toddobaadkan ka bilaabato gobolka nugaal puntland ciidamo dheeraada ayay geysay xaafadaha magaalada waxaa socda abaabul siyaasiyiin mucaarada ay wadaan oo ay kaga soo horjeedaan qaabka wax u wado madaxweyne deni wararkii ugu danbiyey ayaan idiin soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan siyaasiyiinta muxaafadka iyo kuwa mucaaradka ee koonfur galbeed oo muddo kadib ka heshiiyey khilaafkii ka taagnaa muddo kordhintii madaxweynaha koonfur galbeed waxaa lagu qanciyey mucaaradka inay ogolaadaan in muddo sannad ah uu xafiiska sii joogo madaxweyne lafta gareen haddaba doorka ugu weyn ee gaaridda heshiiskan ayaa lahaa gudoomiyaha baarlamaanka odayaasha dhaqanka dhammaan bay madaxweynaha jamhuuriyadda hoosena juhdi badan ku bixiyey arrintaas waa la wada dhamaa laakiin howsha oo dhan gudoomiyaha baarlamaanka howshaas aada ugu shaqeeya insha allah xaaladda degmada ciil afweyn ee gobolka sanaag oo weli kacsan kadib banaabaxyadii maanta ka dhacay magaaladaasi xildhibaana ka tirsan somalilan oo ka soo jeeda gobolkaas waxay sheegeen inaysan u dulqaadan doonin dhibaatada loo geysanayo dadka ku nool gobolkaasi somalilan dhankeeda waa ay ka hadashay xaaladda ka taagan ciil afweyn sidoo kale caa waxaad maqli doontaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse maanta waxay la kulmeen madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka victoria kawakwa waxaan eegi doonaa waxyaabihii ay ka wada hadleen qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan xubintiina kalamaan ayaad maqli doontaan shariif cabdulli maxamed sheeke ee farsameynaya waa mar kaliyo xog waraysi k n n soomaalidu waa cajiib afrikaba waa ka sooc sansaanka carbeedna ma leh cid lagu suureeyo ma leh bal eega siday yihiin siddeedda iyo tobanka gobol intaba calamaa la suday intuba waa suuq madow intuba waa sumad qabiil intuba waa saylad jaan damaaci bay wada sitaan masayr baa lagu sanniday sed bay u hamuumayaan sandalo maqan bay rabaan sarrayn bay doonayaan waxayse xariiriyeen saboolkiiyo maatadii aggoommihii bay sidkeen sidii xoolahoo kaley ku baayacayaan sunuud waxay ka samaynayaan waxaanay siin karayn gebigebi ka dheer lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel waa hagaagigeysa xog wareysi ayaan gudagalaynaa waxaan ku bilaabi doonaa puntland oo u gogol xaartay ka guul keenidda doorashada qofkii codka ah diiwaangelintuna laga sameeyey deegaano badan oo hoos yimaada maamulka ayaa hadda waxay usoo jihaysatay in gobolka nugaal oo ah gobol si weyn indhaha lagu hayo diiwaangelintu ay ka qabsoonto todobada bishan ayaa qorshuu yahay in diiwaangelintu ay ka bilaabato gobolka nugaal balse waxaa jira culaysyo waaweyn oo sida muuqata ku horgudban in diiwaangelinta doorashada ay ka dhacdo nugaal garowe oo ah xarunta gobolka sidoo kalena ah caasimadda maamulka puntland waxaa saacadihii ugu danbeeyey ka jira dhaqaaqii hubaysan oo laga soo horjeedo in gobolka nugaal ay ka dhacdo diiwaangelinta doorashada qofkii codka ah waxaa ka jira garowe abaabul ciidamo hubaysan tabashada ay qabaan ayaa ah in madaxweyne deni uu wax ku wado sida ay sheegayaan dariiq ay amba uu ku gaarayo danihiisa gaarka ah puntland ciidamo dheeraada ah ayay warar ku sheegayaan inay geysay xaafadaha kala duwan ee magaalada shacabka ku nool garowe welwel badan ayaa soo wajahay saacadihii ugu dambeeyey iyagoo ka cabsi qaba inay isku dhacaan ciidamada hubeysan iyo ciidamada maamulka xogo hoose oo soo baxay ayaa sheegaya in ciidamada hubeysan ee abaabulka wada ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin mucaarada kuwaasi oo kasoo horjeeda madaxweyne deni aadna u dhaliilsan qaabka uu wax u wado wasiirka arrimaha gudaha ee puntland cabdi farax siciid juxa oo hadlay waxa uu sheegay in aysan marnaba aqbali doonin in garowe oo ah caasimada puntland iyo deegaanada kale ee gobolka nugaal in ay welwel lagu abuuro shacabka ku nool gobolkaas puntland waxauu xusay inay diyaar u tahay in ay wadahadal la gasho amba ka gasho arrimaha ku saabsan doorashada odayaasha dhaqanka ayuu ka codsaday inay kaalintooda nabadoonnimo qaataan isjijiidka siyaasadeed ee ka jira puntland biseelka siyaasiyiinta oo aada hoosey dad badan waxay qabaan inay dib u dhigi karto filashadii laga qabay in puntland ay ka dhacdo doorasho wadan ogol ah haddaba muxuu xaalku noqon doonaa mar haddii caqabad ay ka iman karto diiwaangelinta doorashada ee la qorsheynayo inay ka bilaabato gobolka nugaal maxaase la gudboon mucaaradkii muxaafadkaba nabadoon cabdicasiis yuusuf oo loo yaqaano xaarin oo ka soo jeeda puntland ayaan weydiimahan hordhigay horta waxaa weeye meeshaan dadka xisbiyaa la furay qof walba xisbigaa la yiri ururaa la furay weli xisbi lama gaarina waa ururo marka dadkii ururada furtay oo waxaan u malaynayaa sagaal ururba baa hadda ka diiwaan gashan oo awal saddexdii degmo hore galay dadka hadda hadlahayaa ururadii kuma jiraan horta waa dad banaanka ama ah, garad haye dadku marka aqlabiyad wuxuu jecel yahay in laga daayo wixii gacan rimiska ahaayoo dadku ay doorasho helaan oo codkooda ay doortaan dadku taa aada buu u danaynhayaa haye marka siyaasiyiin aan ururadiina gelin diiwaangelintiina ku kalsoonayn baa hadlaysa anigu hadda deer iima saxna qoladii lix iyo lixdanka ku kalsoonayd oo difaacanaysa inayn ahaynna waa u malaynaya marka buuq baa hadda wuxuu ka jiraa garowe asagana waxaan ka warqabaa shalay baa buuqaasi bilowday iyo habeen hore maantay waa la wada hadlay dadka reer puntlandna ma rabaan in qalalaase magaciisii uu bilowdo waxaan rabnaa qofkii diiwaangelin weeye hadda doorasho ma aha qofku inuu inta isdiiwaan geliyo hadduu raba cali jayta ha doorto hadduu rabana ha doorto qoorqoor hadduu raba deni ha doorto qofku inuu codkiisa ciduu raba siiyaanu rabnaa ma garad haye marka arrintaa hadda waa laga wada hadlay waana ka hadalay haddana waxaan leeyahay anigu buuq iyo dhib lama rabo buuq iyo dhib lama rabo inaan wax wax kordhi wax beel bay leedahay inaan ka dhigno oo inaan wax siyaadinaan rabaye wax hoos nooga dhaxaana ma rabno baaqi aan jeedinaya waxa weeye waa in nabad aan waxba lagu bedelan nabad wax lagu bedelanayaa ma jirto wixii khaladaadoo jirana waa in la saxaa qof khaldan hadduu jirana in la qabto wey taasaan jeedinaya anigu way eh, puntland waxaan ognahay in diiwaangelinta doorashada deegaano badan oo gobollo ku yaala puntland eh, lagu qabtay hadda nugaal in loo soo weecdo doorashooyinka diiwaangelintooda ay ka bilowdaan caqabada ugu weyne hortaagan maxaa weeye isleeda eh, waxa weeye horta lix iyo labaatan degmo baa hadda lasoo maray oo saddexdii hore iyo saddex iyo labaatan ka dambeeyey waa lasoo maray waa kasoo dhammaatay waxaa loo soo gudbay nugaal iyo mudug iyo baa lasoo aadayey qolada buuq aan meesha taaganin raggi aan kuu sheegay weeyo raggaan ururadana ku jirin dowladda hadda qolada maamulka ah hogaamin dan hogaaminhayana aan ku jirin rabaa meel ay iska arkaan oo boos inay ciriiriyooda aan rabo weeye aniga ilama aha inay gar leeyihiin kuwaas maxaa yeelay ururkana geli maayo dadka dowladda keeda ku jireena ma ahi in dadkii shaqeeyana ma ogoliya aniga ha la ii joojiyo wax saxa uma arko dadka meesha wataana waa waxaa la bartay oo aada iyo aad aan rabaa inaan kaga faa'iidaysta meeshaan maamulada hadda puntland ka dowladaha ka jira dowlad goboleedyada jira iyo federaalkaba waxay dhaqan ka dhigteen qof isbaaro dhigtay in lagu qanciyo jigo ama lacag lagu qanciyaa la baray qofkii marka masraxa socdo iska waayaa isbaaruu dhiganayaa si loogu yeero oo jigo ama lacag loogu qanciyo marka taasna anu waxaan ku eedaynayaa madaxda dowladda ka jira ama federaal ha noqoto ama maamul goboleedyo ha noqdee qof wax bixiyey oo isbaaro dhigtay inaan abaalmarin lagu siin siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda madaxweyne deni aad waxay u eedeynayaan madaxweynaha in uusan biseel siyaasadeed uusan ka muuqan oo uusan doonayn inuu miiskooda hadalka ay isugu yimaadaan oo arrinta doorashada ama diiwaangelinta laga hadlo marka arrintaas ma ku muuqata adiga arrintaas horta dadku xaq bay u leeyihiin inay la hadlaan hadday jirtana wuu ku kardaran yahay laakiin dhowr goora haddau bari ka hadlaayay wuxuu yidhahaa aniga aamus iyo shir aanan qaban baa laygu eedaynaya hadda halkaa banaanka aan fadhiyahay cid walba diyaar baana inuu la hadlo hadda boosaaso maalin dhowed hadalkaasu ka lahaa inuu beeniyey iyo inuu ka dhabeeyeyna anigu ma hubo haddeer ma sheegi karo laakiin iyagu inay wada hadal dalbadaan dan aqbalo waa xaq weeye taas waxaan u arkaa si xaqa inay tahay aye hadda waxaanu leenahay hadday wada hadal rabaan dowladdu waa inay la hadashaa waa inay qancisaa dadka waa inay u warantaa wixii ay tabanayaanna waa inay ka qancisaa dowladda taa xaq baa loogu leeyay marka si ay usii socoto diiwaangelinta doorashada qofkii codka ah oo puntland ay kaga duwan tahay dowlad goboleedyada kale ee dalka ka jira eh, maxaa isleedahay waa loo baahan yahay dhinacyada mucaaradka iyo muxaafadka labadaba inay sameeyaan labadaba waxaa looga baahan yahay si wada jira inay wax ku samaystaan shaqada la wadaana isla ogol waa inay ahaataa sideedana hal ogo adeer eh, wax kasta oo lagu dhaqaaqo kulley muxaarad iyo cod ka hor timaada la waayi maayo waa muxaarad mar kasta horta waa jira wax kasta waxaa la yidhi ninbaa wuxuu yidhi caryaa maanta duceeya oo aan qofna maagin ninbaa isaa wuxuu yidhi anaa ducaynaya haye ilaahu roobna siiyu yidhi suu yidhi mageelaygii baad waxaad leedahay raadkiisa rooba qariyo baxsaday mid kalaa yidhi anaa sheegaya ilaahu nabad noo dhale suu ma aabbaha ila dilay aan loo aarin baa waxaad leedahay yuusan u aarin waxa laala wixii lagu dhaqaaqaa ciddan lidda ku noqonayaan laakiin waxaa la rabaa wax kastaana mucaarad waa yeelanayaan laakiin wada ogol nabadgelyo wada socod iswacyigelin islaa raaligelin wada shaqayn qofkii lexlo la qanciyo qofkii aan qaracna u jeedin waxna u jeedin ee xumaan u tafaacaytana dee sharcigu inuu qabto intaasaan soo jeedinaya kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa nabadoon cabdicasiis yuusuf xaarin oo kasoo jeeda puntland waxaana wax ka weydiinayna xaaladda ka taagan magaalada garowe haddii aan eegno markan shirkii dib u heshiisiinta koonfur galbeed ee ka socday magaalada baydhabo waa lasoo gabagabeeyey ugu dambeyn siyaasiyiinta muxaafadkii kuwa mucaaradku waxay ka heshiiyeen khilaafkii ka dhexeeyey oo ay ugu weyneyd arrinta baarlamaanka koonfur galbeed muddada halka sana ah ugu dareen madaxweyne lafta gareen oo murteedka lasoo saaray ayaana muujinaya in doorashada ay dhici doonto bisha ugu horeysa ee sanadka soo socda ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay inay la socon doonaan fulinta qodobada qalinka lagu duugay ee lagu heshiiyey haddaba in khilaafkii ka dhex taagnaa siyaasiyiinta koonfur galbeed in xal laga gaaro maxay ka dhigan tahay qodobada lagu heshiiyey ma noqon doonaan kuwa dhaqan gala haddii khilaafka siyaasadda xal laga gaaray maxaa xiga siyaasi isxaaq yuus waa xuseen mursal oo kasoo jeeda koonfur galbeed kana mid ahaa siyaasiyiintii ka qayb galay shirka dib u heshiisiinta ee lagu soo gabagabeeyey baydhabo ayaan arrimahan wax ka weydiiyey bismillahi raxmaan raxiim horta eh, shirkii magaalada baxdoob ka jiray duushaysintii waa la soo gabagabeeyey communiqeya laga soo saare waad arkaysiin waxaa la isku afgartay in halkii sano dowladda eh, baarlamaanka koonfur galbeed eh, muddo iswaafajiinta ahaa ayaa lagu dhameeyey kadibna in loo gudbaan rabaa la dagaalanka khawaarij haddii ilaahay yidhaahdo insha allah arrinkaas sidaas ku dhammaaday waa la soo waxyaabihii ugu waaweynaa ee aadka loo filaya waxaa ka mid a ah arrinta ku saabsan eh, muddo kordhinta madaxweyne lafta gareen ee halka ahayd marka in laisku fahmay ayaa eh, ka muuqatay amba lagu heshiiyey marka bal sidee u aragtaan idinku heshiiskan la gaaray arrintaas waa soo gabagaboobay anigna si awalba mucaarad ma ahaynin dadka muxaafidka dawladda ayaan ahaa oo ogtihiin eh, dadkii mucaaradka ahaa arrimahaas diidahayeyna insha allah arrintaas waa soo gabagabowday waa laisku afgartay in dalkaan la dadkaan la diinta lagama nimankaan khawaarijta eh, ayayna isku afbartay dhammaan gacmahan iswada qabsaday waa ujeedeen madaxweynihii jamhuuriyadda jooga dowla baarlamaanka joogay arrintaas marka sidaasay kusoo gabagabowday guul baan rajaynayna koonfur galbeed oo nabada dadkeeda gacmahaas haystaan baan ilaahay ka rajaynayna insha allah sidaas guusha soomaaliya halkaas ka dhacday eh, waxaan ognahay mucaaradku meel fog ayay joogeen oo waxay aad u diidanaayeen in doorashada la qaban waayo oo halkaasna sano ayay kasoo horjeedeen marka sidee looga keenay meeshaas si fog oo laga dhadhacsiiyey heshiiska hade taasi wadahadal badan kadib qofka maogtahay adiga shayga oo sharciga dadka reebaa maogtahay eh, waad ogtahay oo baarlamaanka koonfur galbeed eh, dastuurka koonfur galbeeda a qoray in mudiswaafajin la sameeyo taasa baarlamaanka ay sameeyeen siba maaragtay eh, dastuurka koonfur galbeed lama gudbaan waaye marka insha allahu sidaas arrinta ay tahay taasay ku ganaceen sidaas hawsha ku dhamaatay marka yaa iskale doorka ugu weyn ee mucaaradku in ay soo dabcaan welibana laga dhadhacsiya arrintan gudoomiyaha baarlamaanka odayaasha dhaqanka dhammaan bay madaxweynaha jamhuuriyadda hoosena juhdi badan ku bixiyey arrintaas waa la wada dhamaa laakiin howsha oo dhan gudoomiyaha baarlamaanka howshaas aad ugu shaqeeya insha allah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed marka eh, hadda ma waxaa leedahay ma jiro qof mucaarada oo ka soo horjeeda arrinta ku saabsan heshiiska la gaarayna dhaliilsan may may may may wax mucaaradada ma jiraan koonfur galbeed heshiis waaye gacma is haysataa waxay u diyaargaroobaysaa sacadaha nagu soo aadan dagaalanka khawaarijta hadii ilaa insha allah bal intee la eg tahay daraj ahaan ah in la dhaqan geliyo heshiiska la gaaray maasha allah waa u dhaqan galay mar haddii communike laga soo saaro waa dhaqan galay waa gaamaha qabsaday marka noloshaas waa waa dhamaad taas ilaahin soo celin markale wax kale ilaahin uguma soo celin waaya eh, heshiis waa gaaray go-aamo ayaa lasoo saaray ama warmurtiyeed laakiin waxaan ka hadlayaa heshiiskan inuu dhaqan galo amba la fuliyo sidee kula taa adiga mar haddii oo madaxweynihii jamhuuriyadda madaxweyne koonfur galbeed kooxda siyaasiyiinta oo haka maaragtay lagu wada bandamee lagu heshiiyey mar heshiis dabadiis waxaawaaye heshiis haddii mar dhaco wax dhan waa waa waa okay weeyi maogtahay mar haddii la bandamo oo lagu bandamo in la heshiye lagu bandamo gacmaha lasnaqsado kadib waxadma imaan karaanta saasay ku dhamaatay haye wax intaas ka daran baa noo yaala marka argagixisada inla dagaalama maris ayaan rabnaa hadii ilaha insha allah door noocee ayaad ku lahedeen idinku heshiiskan la gaaray amba warmurtiyeedkan la soo saaray aniga siyaasi siyaasiyiin baan ahay oo dawladda taageersan baan ahay door weyn baan ku leenahay aan ku lahayn marka dadka hawshaan ka shaqeynaya qeyb kana haye waa ka bal xaaladda siyaasadeed ee koonfur galbeed hadda baydhabo maxaa ka socda oo nala wadaagi kartaa hadna waxaa ka socda baydhabo diyaargarow sidii khawaarijta loola jari lahaa ayaa ka socda mar haddii hooshii noo eh, eh, soo dhammaatay noo soo gabagabowday hadda abaabul shacab iyo dawlad dhammaan waxaa loo diyaargaroobayaa sidii nimankaan ugu soo afjari lahaa shacabkaan loo badbaayin lahaa ma kulamo arrimahaas ku saabsan ay hadda bilowday mase waa eh, waxay bilaaban doonaan maalmaha soo socda aday waqti aan eedana bilaabeen waqti aan maalmaha soo socda soodin ugu soo hay insha allah diyargarowga ka lagu jiraa waad og tahay diyargarowga naftiisa dhowr maalmood qaadanaya marka arrintaas waa lagu jira adiga ala kulli xaalin haddana meelo gaar waa ka socota dagaalka waa ka socdaa marka insha allah laakiin kii ugu weynaa shacbi dowladba insha allah marka diyargarowgaas lagu jira shirkii dib u heshiisiin koonfur galbeed oo uu soo gabagaboobay war murtida ee lasoo saaray waa maxay baaqaaga ugu dambeeya baaqayga ugu dambeeya koonfur galbeed nabada gamaas haysto oo oh, dagaal la galayso kooxahan khawaarijta ayaa maarata baag ugu yahay insha allahu in koonfurkaas ay gacmaha iska xodaan kaasina wuxuu ahaa isaaq xuseen mursal oo ka mid a ah siyaasiyiinta kasoo jeeda koonfur galbeed waxaan ka wareysanaynaa shirkii u heshiisiinta ee lagu soo gabagabeeyey magaalada baydhabo madaxweyne madaxweyne kolidhahaye waxaan ahay madaxweynaha dowlada somalilan waxaan ahay madaxweynaha dowlada jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowlada galmudug anigu waxaan ahay madaxweynaha dowlada puntland anna waxaan ahay madaxweynaha hirshabeelle waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state war ana weliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ii kore waana iilagobsid kore anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda eberland gaf lagu sixiliyo godob godob dhashiyo kala guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran weli barnaamijka xog radio kulmiya ayaad la socotaan degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag maanta waxaa ka dhacay dibadba xoogan oo ay dhigeen shacabka ku nool magaaladaasi kadib markii ciidamada somalilan ay qof shacaba ku dileen magaaladaasi dadweynaha isku soo bax dhigayay ayaa iskugu yimi wadooyinka waaweyn ee magaalada waxaana la arkay iyaga oo qaarkood sita calanka buluuga ah ee soomaaliya xildhibaana ka tirsan maamulka somalilan kuwaasi oo kasoo jeeda gobolka sanaag waxay sheegeen in aysan u dulqaadan doonin in la dhibaateeyo ama dhibaato loo geysto dad ku nool gobolkaasi waxay sheegeen in dhowr dil oo ka dhacay gobolka dadkii ka dambeeyey lagu guuleysan waayey in lasoo qabto xukuumadda somalilan ayay ka dalbadeen marka hore in la helo dadkii dilka geystay sharcigana la horkeeno waxaan halkan eh, maanta doonaynaa inaanu eh, u sheegno oo eh, ka waranno dareenka iyaga iyo sida aanu arrintaas uga xunnahay sida aanu u diidannahay in iyaga dadka yaga iyo degaanka yagana nalaga soo doortay iyo dadka somalilan iyo dhammaan in ay ciidamadu u adeegsadaan cid ay iska dilaan oo dilalku ay noqdaan dilal macno daraa waad ka waraysaan xadiiska nebiga inuu nebigu yidhi eh, lasawaalu dunya ahwanu cinda allaahi qadla rajuli muslimin oo kamaa qaala sala allahu alayh wasalam dil uu qof muslima la dilo ayaa waxay ilaahay agtiisa ay eh, kaga weyn tahay eh, adduunyada oo dhan oo suusha dadka abriyada ah dadka aan waxba geysan dadka xoolo dhaqatada ahina way ka sii xag jiraan waxaan leennahay waxaynu ka warhaynaa waddanku xaaladda uu ku jiro waxaanu aamusnayn muddo doora waxaanu u aamusnayn inaanu qaranka u tudhno waxaanu u aamusnayn inaannu ciidanka qaranka u tudhno arrinkaasi wuu joogsan waayey waa dilkii shanaad intii xukuumaddanu jirtay ee loo geysto dadka deegaanka ku nool waxay ka dhacday ceeryaan waxay ka dhacday dararweyne waxay ka dhacday celafweyn waxay ka dhacday qalloocato waxay ka dhacday karimbiyood waa dilkii shanaad ee loo geysto dad aan waxba geysan oo ciidanku u geysto hadda wixii ka dambeeya kama aamusi karno hadda wixii ka dambeeya kama dulqaadan karno hadda wixii ka dambeeya dhegta ma huban karno waxaan aan ku celinayaa wax masiibadaa dhiga ergadii loo mashiiqsaday buu yidhi dawladda gaar ahaan madaxweynaha iyo madaxtooyada waxaanu leennahay qadiyaddan hadda kadib ma noqonayso qadiyad layska maahiyo qadiyad uun la soo qaato oo la yidhaahdo cid baa halkaa uun ku dhimatay oo dabeedna saa lagu dhaafo ma noqonayso falsafadda iyo fikradda ku saabsan ee madaxda qaar qabto ee ah in ciidanka aan la kala saarin inaan ciidanka la baadhin iyadoo aanay sax ahayn oo aanay sidaa weliba u shaqayn oo ciidamada qaarkood marka ay waxgeystaanna la xidho kuwa qaarkoodna la yidhaahdo ciidan baa wax dilay waa arrin qaldan oo ka hadhay digtaytaraddii siyaad barre iyo dawladdiisii siday u shaqayn jirtay ciidanku hadduu wax geysto lama kala saaro waa fikrad qaldan islaamku ma qabo dawladda casriga ahina sidan uma shaqayso waxa weeye cidda dembiga gashay inuu ummadda dhexdeeda laga soo saaro waxaan idiin caddaynayaa shantaasi arrimood ee dhacay aanu hadda ka warramayno ma jiro mid ka mida oo baadhitaan laga sameeyey ma jiro mid ka mida oo cid loo xidhay baadhitaanku marka uu dhaco ee uu yahay baadhitaan transbarency oo daah furan oo goobjoog laga yahay oo ummadda oo dhammi joogto haddii la doono cidda markaa shicibka ahi ha ku caddaato ha la yidhahdo iyaa dembiga geysatay laakiin waxaanu caddaynaynaa oanu halkan ka sheegaynaa shantaa dil oo dhacay intii xukuumaddan ay xilka haysay mid ka mid mida oo cid loo qabtay ma jiro mid ka mida oo cid loo baadhayna ma jiro war ninka lagaga duulay cerif bayn afartan kilomitir loogu tegay gurigiisii isagoo jooga la baacsaday oo rasaas lala dhacay oo meydkiisii lasoo qaaday ninkaas ayaa gardarro sameeyey mise ciidamada halkaa ku duulay oo ugu tegey ayaanu qabnay inay gardarrada leeyihiin baadhitaankooduna wax allaalay oo wax natiijo wanaagsan oo ka soo baxayana fili maayo waayo waxay odhanayaan oo keliya waaba haddayba qaataan oo yidhaahdaan annaga ayaa dilay laakiin annagu saaka waxaanu u taagannahay caddaalad baanu ka doonaynaa ciddii wax dishay ee ninkaa dishay oo gacanku dhiiglaah in la xidho oo wax laga qabto waayo dadku ma aha dee xayawaan maalin walba qof la tooganayo oo la dilayo meelaan loo raacaa jirin macquulla maaha maanta waan la damqanaynaa shacabkayagii aanu ku matelaynay halka kan waan uma baroor diiqayno waxaan leenahay laascaanood ayaa waxaa la lahaa dad madaxa soo dubtaa wax dili jiray dee annagu ma hayno annaga ciidankii booliiska oo hubaysanaya dadka laynaya oo tooganaya maanta kacdoon baa ka jira magaalooyinkii bariga oo dhan ilaa garada celufeen ceerigaabo ceeriyaan shacabka shacabka waxaan ugu baaqaynaa nabadda ha la ilaaliyo ilaa na siiya wakhti ilaa sideed iyo afartan saacadooda booliisku timaha qofka inay beerka kaga dhuftaan madaxa kaga dhuftaan waddan kaga dhuftaan xitaa hadduu qofku dembi leeyahay dee lugaha laga toogtaa askar laakiin aan cidina u raacayn oo kii wax dilaaba la leeyahay waa askari diraystoo lala hadli maayo de shacabkii baa idlaayo lalaaya markaa makacdoon baa la sugaya inay dadku idlaadaan arrintaa waxaanu leenahay waxaa laga qabto ciddii gacan kudhiiglahayd ee dilkaa geysatay gacantaha la soo qabto dabeedna markaasaanu wadahadal iyo deganaansho iyo iyo inaanu arrintii fadhiisnaanu ka wada hadli doonaa kuwaasna dhegeystayaal waxay ahayn qaar ka mid a ah xildhibaan ka tirsan somalilan oo kasoo jeeda gobolka sool waxa ay ka hadlayeen xaaladda bixiisada ka taagan degmada ceel afweyne gobolkaas dhinaca kale axmed cabdi muuse oo ah guddoomiyaha gobolka sanaag ee dhanka somalilan waxa uu sheegay inaan la ogolaan doonin calanka soomaaliya lagu dhex qaato degmadaasi wuxuu sidoo kale ka hadlay xaaladda ka taagan gobolka waxuuna sheegay in ay sharciga la tiigsan doonaan dad uu ku sheegay inay horinayaan colaada halkaasi ka jirta dhacdo ka dhacday shalay toole deegaanka qalloocan ilaa xasliinta udhaxaysa taasoo ku dhintay allaha u naxariistay marxuum abokar marxuumkaas oo geeridiisu sababtay inay xoogaa shaqaaqa ahina maanta ceelafweyn ka dhacdo ugu horreyn waxaan u tacsiyeynaynaa eheladii marxuunka marxuunkaas waxaan leenaha ilaahay ha u naxariisto ehelkiisiina samir iyo iimaan saadaqa ha ka yeelo sida caadiyana marka dilalku dhacaan ciidanka booliisku waxay sameeyaan baadhis hordhaca baadhistaasoo lagu qaado tallaabooyinkii markaa la gudboon annagoo dhammaantii hareeraha ka wada taagan guddi nabadgelye ahaan kiiska ilaa xalay taliyaha qaybta booliiska gobolka sanaag wuxuu ku jiray baadhistiisii waxaa wax laga qorayey dhammaan goobjoogayaashii baadhistaasoo aanu saaka shantii subaxnimo ceerigaabo annana kaga soo kallahnay na loogu soo bandhigay sida ay u dhacday go-aankii aanu ka qaadanayna aanu u gudbinay eheladii marxuumka dhintay allaha u naxariiste taasoo aanu ballan u qaadnay inaannu tallaabo ka qaadayno baadhistiina aanu u xidhnay saddex askari oo ka mida ciidan afar askari oo ka mida ciidankii meesha marayay oo ahaa intii ugu dhowaa insha allahu bismillaahi kariimna aanu sii maxaanku idhaahdaa wadistiisana aanu ku jirnay waayeelkiina aanu isla garanay inay dhacdadaas aanu si wada jira wax uga qabanno mushkilad iyo broblem midina ma taagnayn arrintaas oo aanu waayeelkii isla afgaranay stagekii maydka inaanu u gudubno baadhistaana arrintaa loo daayo baa niman rabshad wadayaala oo qaska ku tala galay ay bilaabeen inay soo weeraraan qasrigii aanu deganayn qasrigaa rasaasaan xad lahayn baa lagu furay waxaa ka dhacday dhaawac siddeed askari ah oo dhammaan xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaal ku yaalla magaalada ceerigaabaha iminka brobagandaha iyo dacaayaadka iyo maxaanku idhaahdaa wararka aan jirini buunbuunin weyn bay ka dhigeen waxaan u sheegaynaa ummadda ku nool guud ahaan jamhuuriyadda somalilan cilifin annagaa ku sugan waa nabadgelya weeye dhacdadaa dhacday oo aan runtii aada iyo aada uga xunnahay la murugoonayno eheladii ay ku dhacday waxaanu u caddaynaynaa inaannu baadhisteedii gacanta ku hayno ciddii hordhaca ahaydna ay u xidhxidhan tahay sababta ay u dhacday iyo sifada ay u dhacday iyo sida uu u dhintayna aanu insha allah bismi illaahi kariim soo bandhigi doonna haddii idmo dhinaca labaad rabshad walayaasha qaska wada ee doonaya inay dadka kala qaxiyaan ama hargeysa ha joogaan ama halkan ha joogaan miidiyaha ka hadhadlaya ee maxaanku idhaahdaa aan xaaladda halkan taalla cabiri karayn warna ka hayn ee wardhagoolka doonaya inay ku cabbiraan adeer gobolka annagaa joogna waa gobolkayagii waa degmadayadii inaannu islaamaha hooyooyinka iyo maxaanku idhaahdaa ciyaalkaa qixinno ugumaanu talagelin maxaanku idhaahdaa mana ogolaanayno inay dhibaato dhacdo oo annagana cidna u ogolaanayno inaanu dhibaato maxaanku idhahdaa deegaankan aanu ku samayno laxajeclana annagaa ka qabna rabshadda aan waddaan iyo siyaasiyan arrimaha ay isu dhex gelinaysaan wallaahi inaan ceelafayn calan buluuga lagu arkaynin tallaabana waa ka qaadaynaa kaasna waxa uu ahaa axmed cabdi muuse oo ah guddoomiyaha gobolka sanaag oo ka hadlayay xiisadda ka jirta degmada ceel afweyn gobolkaasi somalilan weli waxay u taaglaadahay joojinta dilalka qorshaysan ee ka dhacaya gobolada sool iyo sanaag waxaana kusoo badina labadaasi gobol kacdoonka dadweyne ee ka dhanka ah somalilan warniyahow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed soo garanmaysa yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan dheh warriyoan waaba fogeeye adaba iga fiicano waxaad tidhi dhulkii soomaaliyeed oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa saas gaflaagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maanta wuxuu la kulmay wafdi ka socday bankiga adduunka oo ay hogaaminaysay madaxweyne ku-xigeenka u qaabilsan bariga iyo koonfurta africa victoria kawakwa kulanka waxaa lagu hadlay mashaariicda bankiga adduunku uu ka fuliyo soomaaliya victoria kawakwa waxay soo dhaweysay dadaalka dowladda soomaaliya ay ugu jirto xaqiijinta dhammaystirka hanaanka deyn cafinta iyo amniga dalka kulanka kadib sidoo kale waxay la kulantay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxayna u ballan qaaday inay sii wadi doonaan xiriirka u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo bangiga adduunka markana waxaad kusoo dhowaataan xubinteeni kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaay war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaane su'aalaan rabaa maanta inaan idin weydiiyo kalamaan kulmiye iyo kalamaan kabiirkii keenay kow ahay war iyo casuumayaa keenay war waaweyn baa su'aasha la weydiiye ka dhex bax abwaansaladow anaa ku jawaaba kuna caddayhaayo warkee kulmiye iyo kalamaan kabiirkii keenay waa kana kulmiye iyo kalamaan ar kabiirkii keenay waa kana lahaa magrib aan falkinayaa faataxada ii mara waan filaayey kalamaan iyo wax ka daran in la wado war waxaan maqli jiray kii ka saarila waa kan warankoolow waxaad ka tagtay iisu keene waa kan war kalamaanay waxaa la yidhi raadiyow kulmiyow kelmaddow tebinaayo ummaddaa ku kalsoon kaftankaa kalamaanna ninna waa kurbadiisa ninna waa u kifaax warnimiyow korjirkaayalindhikeekooyi walkalaan kalee waleeri kulmiima dili daari kulama jiro yelanka magadari kalamaama dilika dari dambeyna kaamana jiro lonka dari aryamadeeyo waa tii hore loo yidhi kulmiye kuula ma jire kaleexo kamana jire war dhexdhexaad lama ogolo madaxweynuhu dhehen war labada dhinac mid raabaa lagu yidhi marmarsiyaa iska daaya kulmiyayay la jirtaa kolleyba aniga ilama jirto aga oyay la jirtaa marka war kalemaanay waxaan maqli jiray duqi daarta saarnaa haddaadaad u soo galay waxayna igula soo dhexda taasu dani bay korkiisa ka curatay ayaantaanoo dhan waa kiidhahaya waxaan qabanayaa doorasho qof iyo cod socda waana ki yidhi gobollada isdiiwaangelin baa laga samaynayaa dadkana waa la tira hase yeeshee ciidamadii danab oo garowa joogay waxay dhaheen ma aqbalayno isdiiwaangelinta hubaysan iyo doorashada qof iyo cod lagu sheegay oo la rabo dadka in lagu boobo masiirkooda wargooyin doorashada qof iyo cod ka ahe cimri dheeraysiga lagu raadinayo maxaa looga diiday madaxweyne farmaajo war wasiirkii hore arrimaha dibadda axmed ciise cawad wuxuu yidhi dimuqraadiyad ma aha doorasho qof iyo cod oo hal qofii rabaa inta kalena diidan tahay aniga waxaan ka shaki qabaa sagaalka februari in muddo kordhin loo sameeyo war anna waxaan ka baqayaa kowda agoosta in maalin kale loo bedelo war hadda ka madaxweyne dani amaradii ka soo baxay ciidanka b s f iyo ilma diyaana waa kuwii diideen haddana madana baad diidday war horta madaxweynu waa taliyaha ciidamade eh. see askari amarkiisa u diidi kartaa warwar ma haysiine shabaab waxay dhaheen shan iyo tobanka mey maalin madoobay ahayd masiibaana xilka soomaaliya qabatay war waa waalantahay shan iyo tobanka mey waa maalintii dhallinyarada war lix iyo tobanka mey mid exfiyore shah ku cabaye wuxuu yidhi qaranka soomaaliya tacsi baa u taalla war cabdikuusow oohin ma ku daray goormaan la naanay lix iyo labaatanka juunya dheegi jari warwallaweynay war ma haysaana waxadaad kuu soo galay waa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi soomaalida kalena ciddii la dagaalamaysahay xabaday ku soo ridaa laakiin muuse biixi cidda la dagaalamaysahay mare buluugay qaadataa haddaad laascaanad ogeydeen iyo bannaanbixii ka dhacayna kuwo kalea ka dembeeyo aan ka shar yarayn dabtidiina boorama waxaa gacanta iskula teg sheegay dhallinyaro calanka sidatay iyo askarta booliiska axadna ceel afweyn iyo gar adag iyo inta u dhowdhow dad cadhaysan baa calanka soomaaliya soo qaatay weliba calanka keliya kuma ekaane taayarana waa gubayeen dhagaxna way tuurayeen waxayna ka cadhoodeen nin shacabo oo ay askarta booliiska somalilan dileen calaa kulli xaal calankii soomaaliya waxaa laga dhigtay xabad lagula dagaalamo qaranka somalilan war calanka soomaaliya somalilan cid ka xigta ma leh markii ugu horraysana waxaa laga taagay fagaaraha beerta xurriyadda magaalada hargeysa war adigu midkaad sheegayso kan nasiibkanna saar buu ahaa war hadda muuse biixima waxaa u shidan heestii ahayd duniidiyaa u wadaayey dakhalkii baa ka jabayo dabaylihii baa la tegey war adigoo kale beriga hore kadh baan kaga siin jire dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa socota ma lahane waxaad adigu iska hadlaydaa cid kale ha ku eedina dadkaaga isku wado war cid kasta oo waajibkeeda ku fashilantaa weligeed bay cid kale ku eedaysaa soomaaliduna waayahan waxay caadaysatay faragelin shisheeya baana haysa aryaadhaha mar hadday halkaas marayso aniga waxay iila eg tahay adduunyaa ookiyaalloho indhaha beesha arka adduunyaa ookiyaalloho indhaha beesha ayaan arka war cabdulow aniguna waxaan maqli jiray waadunyo eh. ileenaya malahi eh. ubaxi eh. baxayay sawdigan abaarsaday sawdigan abaarsadawar waranina weliba dheegi jiray adduunyoy waa la adduunyoy waaye badan war aniguna waxaan maqli jiray adduunyadu waa ayaanbaaya dhammaanay war mahaytana adduunyo kaaciiliti lagama daba'ooyo markay kuu toosna ma laga haro kuwanfur galbeedna buuq aad sheegoosin maba ka jiroba khilaafkii iyo wixii ka jirin waaba laga soo halliyey madaxweyne lafta garaana sannadkiisa bannaanka looga dhigi marka weligoodba lamagoodli i faradheer haqeeqaylyaano war waxaan maqli jiray ah. awrka yar awrka weyn buu saanqaadkiisa leeyahay ku qabso ku qadimay sida horaa loo yidhi war qaylshaamaqadaa lagu yidhi war kalemaanay koonfur galbeed war kama haysiine ah. heshiiskii koonfur koonfur galbeed ee uu hogaaminayay gudoomiyaha golaha shacabka aadamadoobe madaxweyne xasan sheekh nageed fadhiga u ahay qodobada ka soo baxay waxaa ugu muhiimsan in odayaasha dhaqanka beelaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ay baarlamaanka koonfur galbeed soo xulaan inta u dhexaysa nofembar ilaa desembar qodobka labaad in doorashada guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed iyo ta madaxweynaha maamulkaasi la qabto bisha janaayo qodobka kale ee ugu muhiimsan waxa uu yahay in heshiiskan ay dhammaan madaxweynaha koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah isku raacsan yihiin hmm. garwadeenna ay ka noqonayso hmm. wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah war heshiiska fulintiisa wasaaradda diinta iyo awqaaftu shaqo kuma laha miya war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi heshiiskan ciddii ka leexata tallaabaan ka qaadaynaa aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi hadaf lagu heshiiyo waa la hergeelshaah adiyo jeer hadaf lagu heshiiyo waa la hergeelshaah adiyo jeer hadda tushmaku binaang meeliya yeelatiina war cabdullah waxa kaloon maqli jiray isma hurtaan heshiis ahayn horumarsay ku higsadaan wargooyin arrinta koonfur galbeed haddii la xalliyey dagaalkii al-shabaab kol dhow wuu ka bilaabanayaa soo maaha horta shirdiba heshiisiinahoo la qabto haddii hal sanoo muddo kororsiya lagu helayo madaxweyne qoorqoor waa daawanaya kollayba war hangoolka galmudugow qabyaalad miyaa kugu kelifta inaad qoorqoor u baaqdo war adduunya filgarab aakhira filcamalaa la yidhi madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe halkiisii sano maxaa laga yidhi war isina iska daysoodu gobolka hadlaayteen aga wargooyin alsayid madaxweyne axmed madoobe kolkuu doonaba wuu iskaga darsadaa warnimay hadda ka hor subxaahi isaka ka martay baa ooye markaabaa la yidhi bahashanu dadka ma cuntee maxaa la ooyeysaa markaasuu yidhi waan ogahay inaanay waxba cunine sankaygu inuu wadda halaqmareen noqdaan ka baqayaa sidaa daraaddeed waxaan ka baqayaa soomaaliya inay muddo kororsigan caadaysato war ma taasaa wax laga baqaa ragaaba u dhinta sidii muddo kororsi loo samaysan lahaaye war kuwa u dhinta maxay ka faa'iidaan waree dhahaye oo hooyadii federaalka ah miyaan madaxweyne aanay xaq u lahayn laba sano in loogu daro war buntland war kama haysaana waxaa lagu qarxiyey hogaamiyihii macawisleyda ee buuraha galgala ninkaasoo la sheegay inuu daacish iyo khawaariij eber ka dhigay marka mujaahid buu ahaa ee allaha u naxariisto war buntland macawisley bay leedaha war soomaali meelaan macawiis laga xidhana ma jirto buda waryawna ninabtay furunga hirdaane war madayo cid kaama haddaad furunta gelayso aryaadhaha shabaab waa ku daadatay oo qarax iyo qaylay uga soo hertay samaydaya cabdulla waxa uu yidhi how maqarsan qayladhaant iyo eh. khasaarahooda waa qirteen eh. maqarsan qayla dhaantiiyo eh. khasaarahora waa qirteen war shabaabka waxaa kaloo la yidhi cidhkaa looga soo degay dhulkana coluga soo duuliye cadceed iyo cadceed baa dagaal culusi haystaae kuna caratay soomaalidaay dhab u canaadeeni waa taa cuqubaday galeen loo cimaamaday wataa cuqubaday galeen loo cimaamaday fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gabagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmi ee muqdisho barnaamij ka lamidita dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho weliba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qadibay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilaya dalki idinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan habkaad wada huban tihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinay walaalayaal miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa maxaa culumadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaneecad miyaa qaybkiibaa la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiibaa la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwadii allo quruma rogtay baa jirte quruma rogtay baa jirte say reeb taaqisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa qulubku qarax buu dhalaa dalkiisiiyoo qariban fannaan wax ka qaban karayn dadkiisina u qabiil qabiil u qaybsamaybaan ahoo qalbigu way ololay hmm. intii quman oo dhaniyo qofkii ila aragtii iyana way ila qabaan qabkiyo kibirkiis dirdiray isqoonsaday iyo isqabsaday qatarta ummaday gasheen intuu qabar iyo qaarkii u faniin ku dilay qudhaba wixii aan ku weyn mid kasta qodu cararay iyo dadkii qulquloo badnaa qaxootiga wada noqdiyo qiimihii dalka iyo dadkiiyo qaranka soomaalinimo qaabaynu u heli karaa hal qodobaa jira ogow dastuur weeye iska qoran dadkana lagu kala qanciyo qaladka lagu kala saxo sinaan wax ku qaybiyo kitaab weeye qur-aan qabsada soomaaliyey quraafaad lama rabo dadyo qubayoo ka tegay wixii qaadiro qaybay u nagaxar rumay intay qaateen kulliba dadyuu qubay uu ka tegay wixii qaadiyu xallilay qaybay uu nagaxar rimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen guryaga oonka qoomamayn ibliiskuu isii qurxiye weliba iyagu isla quman bisaasaha ahaa qiryo qabriga layskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo qahaar inuu eebba yahay qiriba maysaan miya qalbiga miyaa idin qallalay qalbigi miyuu idin qallalay qiyaamo warbaa hiri dhaqaaqiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan khafiifaho qoraxda aan xamili karayn quwiyo taagu maahay cadaabaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan aan khafiifaho qoraxda aan xamiili karayn uuyo taagu maahay qatarta aad dhextaagantiin qatarta aad dhextaagantiin ka soo baxa qoonyahow ka soo baxa qoonyahow